kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa talaado taariikhdu ay ku beegantaha kow bisha nofembar sanadka labakunlabaataniyosade qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xukuumadda soomaaliya oo soo bandhigtay qorshaha ay dalka uga dhici karto doorasho qof iyo cod ah wasaaradda ganacsiga hirshabeelle oo digniin u dirtay ganacsatada dadka rayidka raashinka ku qaaliyeeyo xulka qaranka soomaaliya oo maanta kulankiisii labaad ee israreebka koobka adduunka la dheeli doona dhiggiisa yuganda qodobada kale waxaa ka mid noqon doona kooxda xamaas oo weerar saf ballaaran ah ku qaaday fariisimo dhowr ah oo ay ciidamada yuhuuddu kaga sugan yihiin magaalada khaza dowladda jabaan oo doonaysa in kooxda xootiyiinta yemen ay kala hadasho sii deynta markabkii ay dhowaantan qafaasheen waxaa sidoo kale maqli doontaan koobaaanka nofembar maalinta macalinka soomaaliyeed oo maanta ku beegan waxaan eegi doonnaa duruufta ay ku shaqeeyaan macallimiinta soomaaliyeed qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya cabdiraxmaan kiis ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macayne mugdigii ka maydhay maanka u macayne mugdigii ka maydhay lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen ham ogaanin taariikhda macali leeyahay ham ogaanin taariikhda dareenka toosan kii u maleeyey cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay waa misbaaxii murugtiday garaadkee maxluuliyow kasxumada muqoonshe murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmi hamugaanin taariikhda waxaan leeyahay hamogaanin taariikhda waxaan leeyahay weyn ma hadda keenay kii muujinaaye agar la'aan maatii waayeel manfaciisu deeqo agar la'aan maatii waayeel manfaciisu deeqo ma ah kii ku muraadsaday kaaga ma sugaa ma kasta u haraadan kasta uga raadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin anintaasi ku dhaafana heestaas macalinka waxay daafur u tahay barnaamijka ogaal ardaydii dalkaygu ubaxyo udgoon dayaxiya iftiino cududiya itaalo odgorooskii hoggaanku aayihii dadkaygu aan idin dardaarme saddex ilaasha ilaasha saddex ogaaloga markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa maanta waxay ku beegan tahay kow labaatanka novembar maalinta loo asteeyey macalinka soomaaliyeed waxaana maanta oo kale sanad walba eh, soomaaliya magaalada caasimada ee muqdisho iyo gobolada dalkaba looga dabaaldegaa oo la weyneeya maalintan oo ah maalin mudnaan gaara leh maadaama macalinka uu yahay ruuxa barbaarinaya soona saaraya dadka ugu muhiimsan bulshada haddaba eh, caqabada inteeleg ayay wajahayaan macalimiinta soomaaliyeed mana jiraan wax isbedel ah oo ku yimid xaaladaha ay ku shaqeeyaan sanadihii ugu dambeeyey cabdirasaaq maxamed cali oo ka mid ah eh, macalimiinta soomaaliyeed ayaa haatan qadka si toos ugu jira cabdirasaaqoo soo dhawow bal marka hore waxaa nooga warbixisaa bal ko iyo labaatanka november mudnaan gaar ah ama mudnaan nuuce ayay idiin leedahay haddaad tihiin macalimiinta soomaaliyeed dabcan ko iyo labaatankii november kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayay dowladdii xilligaasi jirtay u astaysay in maalinta ko iyo november ay noqoto maalinta macallinka soomaaliyeed maalintaasna ay noqoto maalin milgi iyo maamuus iyo wax walba loogu sameeyo macalinka soomaaliyeed dabcanna sidaan la socono macallinka soomaaliyeed wuxuu kusoo shaqeeyay duruufo kala duwan ama uu ku shaqeeyaaba hadda duruufo kala duwan xilligii dawladii dhexe iyo xilligii burburka marka loo fiiriyana eh, waxaad moodaa in macalimiintu ay wajahayeen eh, xilligii burburka dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ku shaqeynayeen xaalada adag rafaad eh, badanna ay u marayeen in ay helaan ama ay sameeyaan ama ay dhaliyaan macnaha ubad soomaaliyeed oo aqoon leh oo ka badbaada dhibaatooyinkii markaasi dalka ka jiray ama hadda ka jiraba hadday noqon lahayd qabyaaladii iyo waxyaalihii kale oo la helo ubad soomaaliyeed oo dalkan badbaadiya macalimiintana ilaa hadda sidii bay yani u shaqeynayaan waxyaalaha ugu waaweyn ay wajahayaanna waxaa ka mid ah xagga tayayarida tababar la-aanta hadday noqon lahayd yani xagga tababarka aqoonta eh, xirfada macalimnimo eh, habka galaaska wax loogu baraayo waxyaalo badan bay wajahayaan haddana saas ay tahay macalimiinta eh, allaha barakee way dadaalayaan aad bay u dadaalayaan iyagoo duruufo adag ku sugan waa gartay marka markaa eegtid marka iyagoo duruufahaasi ku sugan oo xaaladooda gaarka ah ay jirto haddana waxyaabaha ay ku shaqeeyaan gaar ahaan dhanka maaliyadda ma laisdhihi karaa wax ku filan waa ay tahay mise weli dhankaas gaab weyn ayaa ka jiro xaqiiqan run ahaantii waxaad moodaa macalinka sidiisaba ama soomaaliya haddaan dhahno ama afrikadaba haddaan dhahno macalimiinta waxaad moodaa in la ihaaneeyey ama xoogaa eh, aad moodo in jeebkooda lala dagaalamaayo macalinka soddon beri shaqaynaya ama laba iyo labaatanka beri ama eh, lix iyo labaatanka beri shaqaynaya waxaa laga yaabaa waxa uu qaadanayo inaysan kaafi karin biilka eh, ilmihiisa kirada gurigii uu ku jiray eh, allahumustacaan dawadiisi waxaasna inaysa kaadsi karin haddana saas ay tahay eh, ay ku dadaalaan inay uun eh, sameeyaan shaqadii loo igmaday ama ay qabtaan sida ugu fiicanna ay uga soo baxaan laakiin taas xagga maaliyadda ah ama dakhliga kasoo gala shaqada ay macalinimada ku qabtaan ma aha mid si kaafi ah ama si dhammaystiran u dabooli kara baahida macalinka waa gartay marka markaa eegtid dowladda haatan jirta gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waxaa wasiir ka noqday wasiir cabdiqaadir waa wasiirka haatan waxbarashada jooga oo ah bahda macalimiinta kamid ah oo asaaska aaska iskuulo badan iyo jaamacado badanna ku lahaa marka dhankaas maxaa iska bedelay dhanka dowladda markaa eegtid dadaalka ay gelinayaan macalimiinta dabcan xaqiiqan faarax shee cabdiqaadir ustaad faarax waxaad moodaa majaalkan ama fildigan macalinimada ama waxbarashada wuxuu kusoo jira muddo aada u fara badan ilamaa laga soo bilaabo eh, bilowgii sagaashameeyadii wuu kusoo jiray wuu garanayaa duruufaha iyo baahida macalinka ah eh, waxaad la moodaa hadda inuu wado isbedel xagga macalimiinta ah oo haddaba eh, la qaatay macalimiin gaaraysa saddex kun oo system dawladeed galay oo islamarkaasi la rabo inay noqdaan macalimiin guud ahaan dalka soomaaliya ubadka soomaaliyad waxbarasho la-aanta ku haysa ay waxbaraan marka dadaalkiisa waa dadaal ilaa hadda kolley bilow ah yani in sida uu ku socdo marka loo fiiriyana waa si wanaagsan saddex kun oo macalin oo tababar qaadatay oo face one dhameeyey oo saddex bilood oo tababar soo qaatay haddana face two u bilaaban doono ama wejigii labaad ee tababarka laguna barayo maadooyin kala duwan qaabka waxbarista qaabka ubad wax loo baraayo qaabka casharada loo diyaarinaayo qaabka kalaaska loo maanaj garaynayo waxaasoo dhan lagu tababaraayo marka dadaal buu wadaa waxaadna moodaa inuu yahay ninkii ku haboonaa in loo dhiibo wasaaradda waxbarashada mm. iyo hidaha iyo tacliinta sare mm. waana rajul munaasab ku ah shaqadaas ay dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya u igmatay dadaalkiisana kulley wuu wadaa wuu socdaa ilaa haddana caqabada ma jiraan macalimiinta la qaatayna waxaa lagu soo xulay hab eh, transparency ah eh, xildhibaan faraha lagama gelinin eh, shaksiyaad kale gacanta lagama gelinin nin walba iyo aqoontiisa ayuu ku galay imtixaanaad baa loo keenay mid oralna waa loo keenay mid rightna waa loo keenay intii soo baxdayna ee saddexda kun ahaydna hadda nin walba wuxuu leeyahay waxaan ku soo baxay si cadaalad ah oo leexleexad aan lahayn aan kusoo baxay marka dadaalkiisu aad buu u fiican yahay weyn marka eh, dhanka kale waxaa jirta cabdirasaaqow eh, in eh, macalimiintiina lagu eedeeyo si guud marka macalin ahaan u hadalno in macalimiinta qaarkood aysan lahayn xirfadii loogu talagalay oo un bariiska halkaas uu ka galay marka arintaas iyada ka waran cabdullaahi eh, waxaad moodaa dabcan dalku burbur uu galay eh, wixii koob iyo ka dambeeyey waxbarashada soomaaliya waxa xilligaas ka bilowda eh, ka jiray waa waxbarasho dhigjoojin ah yaa wax qori kara yaa wax dhigi kara ayay ahayd macallinka soomaaliyeedna ma helin xirfadiisii dabta ahayd in lagu tababaro ma helin Eh, waana saxo iskoolaadkii shaksiyaad iyo eh, dadka khaasay gacanta u galeen wax ma aha eh, system dawladeed lagu maamulayay marka way dhici kartaa in qofku briis uu ka galo oo uu risiq ka raadinayo laakiin uusan xirfadii macalinimo uusan lahayn eh, kuliyadii waxbarashadan uusan kasoo qalinjibinin eh, ood arkaysa macalimiin kuliyado kale iyo takhasusaad kale wata oo ka shaqaynaya macalinimadii waxay uga shaqeynayan in ay tahay duruufaha dalka ka jira marka eh, waxaad moodaa Eh, taas waxaa sabab u noqon kara burburka dalka ka dhacay iyo ahmiyada gaar eh, ahmiyad gaara aan la siinin macalimiinta iyo guud ahaanba waxbarashada soomaaliyed ahmiyad gaar aan la siinin marka yaa wax dhigi kara iyo iskoolaadkii oo shaksiyaad ay gacanta ku dhigeen oo qof wax u xariiqa oo ay helaan uun keliya ayaa taas sabab u noqon karta waa garta marka ugu dambeyntii cabdirasaaqow adoo ka faa eh, fursadan koo iyo november maalinta macalinka soomaaliyeed fariin noocee ayaa u dari lahayd qeybaha kala duwan ee bulshada hadii dhanka dowladda ay tahay hadday tahay ardayda macalimiinta intaba eh, dabcan ugu horeyn eh, dowladda federaalka eh, gaar ahaan wasaaraddeeda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxaan ku gubaabinayaa inay hawsha hadda ay wadaan tayeynta macalimiinta soomaaliyeed iyo haqabtirka waxbarashada ubadka soomaliya laga haqabtirayo inay dadaalka hadda ay wadaan halkaas ay kasii wadaan Eh, dabcanna macalinka dhaqaalihiisa ay aada uga fekeraan eh, dabcan waxaad arkaysaa macalin eh, saaka shaqada macalinnimadana sideedana dabcan waxaad moodaa inaysan dhammaan waqti gaarna aysan lahayn subaxii bay bilaabataa ilaa habeenkii maalinka dhan waxbaad dhigaysaa habeenkiina wixii beri aad dhigi lahayd ayaa diyaarinaysaa marka shaqada uu qabanayo iyo inkamka kasoo galaayo waxaad moodaa inaysan islahayn arintaasna il gaara ah inay ku egto wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliimta sare gaar ahaan waxaan arintaas ujeedinaya wasiirka waxbarashada idaha iyo tacliimta sare ee hadda jooga wasaaradda oo aad u garanaya macalinka iyo qiimaha uu leeyahay iyo baahida daban baahida sida badan uu kusoo jiray taasaan kula talin lahaa xagga dawladda gaar ahaan wasaaradeeda waxbarashada Eh, xagga ardada soomaaliyeedna waxaan kula talin lahaa inay ku dadaalaan waxbarashada waxbarashadu waa furaha nolosha waxbarashadan waa waxa keliya ilaahay kugu xiri kara kaana maarasiin kara baahi bini aadan marka inay ku dadaalaan waxbarashada oo ay durusta akhriyaan goysmada daayaan mobeeladan iyo waxyaalahan dadka mashquuliye iyo tictokyadan dhan farahay ka qaadaan oo aada waxbarashada ugu dadaalaan waxbarashaduna dabcan waa waxa keliya maanta noloshaada ka dhigi kara mid nidaamsan ama qaabaysan guud ahaan waalidiintana iyagana waxaan lihi lahaa dadaalka aad wadaan halkaas ka sii wada ardayda iyo ubadka soomaaliyeed ee aad dhasheen ee aad waxbarashada la soo tigsanaysaan na laba jibaara bulshada soomaaliyeed guud ahaanteeda iyadana waxaan dhihi lahaa hala garab istaago guud ahaan barnaamijka waxbarasho ee lagu tayeynayo ee waxbarashada dadka soomaaliyeed ee ka socda dalka soomaaliya inay garab istaagaan kuna gacan siiyaan dowladda islamarkaasina ay e, ku garab istaagaan sidii loo tayeyn lahaa waxbarashadaas si dalkeenna uga baxo dhibaatada hadda uu ku jiro oo dhan uga baxo islamarkaasina loo helo bulsho fayo oo ka fayo qabyaalada ka fayow eh, aragtida eh, qabyaaladeed ninjeclaysiga eh, waxaasoo dhan si dadka fog loo helo waa in la garab istaaga guud ahaan macalinka iyo ardada waxbaranaysaba iyagana intaasaan kula talin lahaa mm. aadan wasanta cabdirasaaq oo ku mad celinaya kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq maxamed cali oo ka mid ah macalimiinta soomaaliyeed waxa uuna iga warameeyey maalinta macalinka ee soomaaliyeed ko iyo ku beegan caqabadaha ay wajahayaan ka macalimiin ahaan ee eh, markan haddii aan eegno wararka dunida kooda ugu waaweyn ee eh, kooxda xamaas ayaa waxaa la sheegayaa in wadahadal ay kula jirto isra-el wadahadalkaasna waxa uu ku saabsan yahay sidii la isku dhaafsan lahaa maxaabiista ay labada dhinac ay iska hayaan hogaamiyaha kooxda xamaas ismaaciil haniye oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu dhow yahay in heshiiskaasi la gaaro iyadoona dhanka isra ay dooneyso in lasoo daayayo maxaabiis tiro badan amaba dad badan oo dhanka isra ay ka haysato kooxda xamaas heshiisku waxa uu muuqdaa waqti xaadirkan mid ku dhow in labada dhinacba ay ku dhawaaqaan iyadoona ujeedka u weyn uu yahay in maxaabiista la isdhaafsado mas-uuliyiin ka tirsan falastiiniyiinta ayaa warbaahinta ama wakaalada wararka f b waxay u sheegay in arrintaasi ay suuragal tahay ka intuusan heshiiska dhicinna waxaa la sheegayaa in kooxda iska caabinta ee xamaas ay weerar saf ballaaran ay ku qaadeen fariisimo badan ama fariisimooyin dhowr ah oo ay ciidamada yuhuuddu kaga sugan yihiin magaalada khaza weerarkaas oo la sheegayo inuu hordhacu yahay inta aan heshiiska lagu dhawaaqin in ay muujiyaan xamaas awoodooda ku aadan magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta ah madaxweynaha mareykanka jo baiden dhankiisa waxa uu muujiyey sida ay muhiim u tahay in dhinacyadu ay heshiis ay gaaraan si gaarana laisku dhaafsado ee eh, maxaabiista ay labada dhinac ay iska hayaan kuwaas oo dagaalada intay socdeen lagu qabtay waxaa jirta in dhanka xamaas ay shuruudaha heshiiska ay kusoo dartay arinta la xiriirta Eh, waa arinta la xiriirta in la joojiyo eh, xabada amaba in israel dhankeeda ay ku dhawaaqdo xabad joojin taasna ay suurtogeli karto in heshiiska labadii dhinacba ay gaaraan sidoo kale heshiiska waxaa qeyb ka ah eh, hay-adaha caalamiga ah gaar ahaana kuwa u dooda xuquuqda aadanaha sidoo kalena doonaya in gargaar bini-aadinimo oo deg la gaarsiiyo dadka ku tabaaleysan magaalada khaza kuwaas oo dalbanaya in xabajoojin deg deg ah la gaaro ka hor inta aanan lagu dhawaaqin xabajoojintaas iyo heshiiskaas intaba waxaa aada looga deyrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku dhaawacmay e, duqeymaha ay israel ay ka geysanayso magaalada khaza tan iyo horaantii bisha aynu kasoo gudubnay shalay cisbitaalka e, waa cisbitaalka ku yaala khaza ee induneisiya lagu magacaabo ayaa waxa ay sheegeen mas-uuliyiintoodii in ay shaqada ay joojiyeen kadib markii ay hareereeyeen ciidamada israel waxaa la sheegay boqolaal ruux oo halkaasi e, ku jira gaar ahaana u badan bukaano in ay soo wajahday xaalad aad halis u ah wasaaradda caafimaadka khazana waxa ay ka warbixisay halka ay marayso tirada dhimashada dadka falastiiniyiinta ah, taasoo ay ku sheegtay inay ka badan yihiin saddex iyo toban oo ruux kuwaas oo la diiwaan geliyey tan iyo markii ay israa'iil ay bilowday in ay duqeyso magaalada khaza sidoo kalena waxaa jirta in dhanka israa'iil lagu sheegayo in dhimashadu ay marayso kun oo ruux oo u badan askar sidoo kalena waxaa laga hayaa ilaa iyo laba boqol oo ruux dad ka badan dadka ay xamaas ay hayso waxaa lagu qiyaasay tiro ahaan inay gaarayaan laba ruux waxaana haatan ay xamaas ay sheegaysaa in dadkaasi ay ku sugan yihiin goob ammaan ah wasaaradda gaashaandhigga israel dhankeed waxa ay sheegtay in dadka la hayo ay ku jiraan labaatan caruur ah sidoo kalena caruurtaasi labaatanka ahna ay tahay kuwa ay aada da u yartahay sidoo kale tirada kale ee soo hartay waxaay ku sheegeen in da-aadood ay udhexeyso toban labaatan ilaa iyo lixdan sano wasaaradda gaashaandhigga israel waxay ku wargelisay qoysaska dadkaasi laga haysto in ay dadkoodu ay iyagu nabad qaba ay usoo laaban doonaan waqti xaadirkanna uu socdo heshiis labadii dhinaca ah. waxaa jirta in dadka eh, xamaas ay gacanta ay ku hayso ay ku jiraan laba wiil oo mataano ah oo lagu magacaabo gaaliyi iyo sidoo kale ziv berman oo da-doodu ay tahay lix iyo labaatan sano jir kuwaas oo ay koox kooxda xamaas ee gacantu ay ku dhigtay markii ay qaaday weerarkii toddobadii oktoobar ee aynu kasoo gudubnay haatan waxa ugu weyn ee laga dhursugaya ayaa ah in dhinacyadu ay ku dhawaaqaan heshiis maxaabiis isdhaafsi ah iyo sidoo kale in lagu dhawaaqo xabajoojin si gargaar bini-aadinimo deg dega loo gaarsiiyo dadka ku tabaaleysan haza ula degeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya xukuumadda soomaaliya waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay dalka uga dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyadoona maalmihii aynu kasoo gudubnay ay socdeen dadaalo la doonayo in lagu muujiyo in la qaban karo doorasho qof iyo cod ah wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaana dadaaladaasi waday doctor cabdiraxmaan baadiyo oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo codda arintaasina ay suuragal tahay inkastoo uu sheegay in ay jiraan caqabado badan waxaana mar uu arrimahaasi ka hadlayay baadiyo uu yidhi eh, waxaa marka eh, aan marka rabaa inaan sheego eh, runtii waxyaabaha ugu muhiimsan in dalkan doorasho ka dhacdo waxaa ugu muhiimsan political commitment political will marka hadda xukuumadda maanta joogta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda joogta maanta waxaa ka go'an macal dowlad goboleedyada waxaa ka go'an in dalkan jidka hore aan lagu celinin oo doorasho qofay codol sameeyo jaalanji ma jiryaa jaalanji waxaa jira aan xaqdhaaf ahayn oo ay adag tahay runtii in doorasho la sameeyo jaalanjigaas waxaa ka mid a ah security jaalanjaa jira dadkii oo waxaa jira qaar badan oo kamid ah inta lacagta haysta u badan ee wax gadata oon doorashaba rabin oo isla haddii doorasho dhacdo idinkamaba soo gelisiin doorashada waxaa ku jira jaalajaska waxaa ku jira dhaqaale jaalaska waxaa ku jira muxuu ahay dadka wacyigiisa oo weli hooseeya ayaa ka mid a kaljarkii wax kala iibsiga <laughs> oo mataqaanaa ilaaluushkii qashinka la isticmaali jiraa ku jirta waxaasoo dhan kulligeed marka dadka skebtigaha ayaa aad u fara badan dadka dacaayadaha fidinaya lama samaynayo dadka dhahaya doorasho waxaa la rabaa extensiona la rabaa waxaa la rabaa dictatorshibaa la rabaa oo wixii la qaataa la rabaa dadka dhahaya burbaqaadada aad u xoog badan dadka laakiin dadweynaha soomaaliyeed laakiin doorashahaasay rabaan dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ka xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin sida dalka ay uga dhici doorasho qof iyo cood ah waqti xaadirkanna ay wadaan diyaargarowgooda waxa uu sheegay inay jiraan heshiisyo dhowr ah oo laga gaaray arintaasi ayna waqti xaadirkan ay tahay in lasii wado dadaaladaasi si dalka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cood waxa uu sheegay in taasi ay keeni karto in laga gudbo doorashooyinka lacagaha laiskugu awood sheegto haddii marba la gaaro doorasho qafiicad ah maantana waxaan rabnaa inaan halkaan idinkuu soo bandhigno qodobadii iyo nuxurkii heshiiskaas ku jiray dabcan doorasho dalkan uma cusba dalka soomaaliya wuxuu leeyahay taariikh doorasho aada u ballaaran iyo lixdii intaan xorriyadda la qaadan ayaa doorashooyin qof iyo cod dhaceen oo baarlamaan la soo doortay oo golo deegaan la soo doortay sidaasi la mid ah lixdankii iyo ilaa lixdan iyo sagaalkii doorashooyin macnale ayaa dhacday waxaana soomaaliya ku astaysan tahay madaxweynihii koowaad oo si nabadgelyo ah u qirtay in looga guuleystay doorasho oo sidaas doorashada ku gudbiyey madaxweyne aadan cabdulla cusmaan oo airboorkan yeeriyadan hadda aan joogno ugu magac daran yahay marka taariikhdaas doorasho oo qiimaha badan ayaanu historiga lahayn waxaana liadershipka dalka jooga ay go'aansadeen dowlad goboleedyada iyo madaxda qarankuba inaan lagu sii jiri karin doorashooyin mar walba divisive ah oo ummadda kala qaybinaya doorashooyin aan loo wada sinnayn oo bulshada in yaroo ka mid ihi mar walba u afduuban doorashooyin ihaano iyo karaamada qofka soomaaliga ah sanad afar sano marka la joogaba lagu xadgudbo ama dowlad goboleed ha joogo ama dowladda dhexe ha joogo waxaa la go-aansaday in laga gudba arrintaas sida adduunku aad ka timaadeen ama ilbaxaha ah, sida wuxuu doorto iyo nidaamkiisa in la qaato duruuf kasta oo aan ku jirno waxaana la sharaxi doonaa oo halkaa lagu soo bandhigi doonaa qodobadii nuxurkii halkaas heshiiska hadda maanta bishii may la gaaray horey ayaa waxaa loo gaaray bishii juun madaxweynihii hore markuu joogay iyo dowlad goboleedyada magaalada baydhaba lou gaaray heshiiskaas nuxurkiisu wuxuu ahaa single constituency in la qaato Eh, promotional representation uu noqdo close listiga tabtaasaa loo soo qaatay laba kun iyo eh, tobaniyo sideedii dowladdii hore eh, duruufihii markaas jiray iyo wakhtigii munaasabka ahaay oon la bilaabin xilligaas oo xilli dambe ahayd ayaa runtii ay arrintaasi hirgeli weyda dowladdan marka meeshiiba ka sii waday waxaa keliyao cusub waxay tahay nidaamka presidentialka ayaa ku cusub arintan nidaamka baresenashaalkana dee dowladaha africa qaaradda african ku noolnahay waa nidaamka dowladihiisa dowladaha boqolkiiba sagaashan iyo shan dowladaha africa oo dhan ay qaateen oo ay ku dhaqmaan marka wax cusub maahan nidaamkan waa aragnay ishaysadka iyo xasilooni daradu qeyb weyn ayuu runtii ka ahaa kaasna waxaa weeye madaxdu justification fiican ayay ka bixiyeen si kastaba ha ahaato waxaan rabnaa maanta inaan khibraddiinnana ka faa'iidaysanno iyo waayo aragnimadiinna inbutkiina aad ku dartaan heshiiskii waad akhriseen laakiin isagoo ditaylah oo su-aalo wixii aad naga weydiinaysaan aan ka jawaabayno wixii hooseo ku duugnaa maadaama bribarationkiisii ama qodobada meesha ku qoran laga yaabo inaan sidii ahayd loo fahmin inaan wixii sharaxaada ka bixinno heshiiskaana runtii wuxuu uga soocan yahay heshiisyadii hore in dowladihii hoose markii koowaad taariikhda sinis maaragtay lixdan iyo in doorasho la gelinayo oo iyaduna meesha ay ka soo bilaabanayso dimuqraadiyadda iyo beyska sarfiska bulshada lagu gudbinayo ah ku xiga dowlad goboleedyada oo ayagana hanaan midaysan aan lahayn in waqtigoodiina la mideeyey hal marna la qabanayo doorashadoodii doorasho loo sameyn yahayna ay tahay iyo doorashadii qaranka oo qorshaysan dhammaan waxaa maamuli doona sidan ugu heshiiyey guddi hal guddi oo isku dhaf ah oo ka wada imaan doona dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe min laba xubnood ay ku leeyihiin dowladda dhexena saddex xubnood ay ku leedahay taasina waa midda kale uga soocan yahay kuwii hore oo doorasho midaysan oo axsaabta dalkao dhani ay maaragtay ku eh, tartamayaan ayaan meeshaas filaynaa oo equal distance loo wada jiro meeshii garoonkii lagu ciyaaray oo aan ahayn meel eh, ma soo geli kartid aada aragteen taas marka si ay u dhammaato waxaan nidhi hal guddi ha maamulo doorashada guddigaasna ha ka wada yimaada dhinacyadoo dhan halkaasna gudigaas ha noqda midka xitaa amniga doorashada xitaa isagu maamulaya wuxuu la jeen qaadayaa nidaamkani in ay soo baxaan dad reliable ah oo kalsooni ka haysta bulshadooda matali kara labaatan iyo saddex sano ayaan waxaan ku soo jirnay nidaamkii hadda odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka iyo dad kooban inay wax doortaan waa la qaangaaray qaangaarka iyo wakhtiguna inuu dowladda soomaaliya wuxuu kordhiyo waaye marka ku soo dhowaada waana ku mahadsantihiin waan idinka mahad celinaynaa wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo si aad maqlayseenba ka hadleeyay in ay diyaar u yihiin ka xukuumad ahaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qofyocoda ah. markan haddii aan dhanka xubnaha aadno waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka saca qormooyinkii sheekooyinka ayaa kula geysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle waaya salmay waxaan ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatan ka saacaadka loo hadalhayay haddii aanu ku bilaabno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu khudbadu ka jeediyey shir lagu qabtay magaalada london ee dalka ingiriiska isagoo ka hadlay arrimo kala duwan oo xaaladda soomaaliya ku saabsan madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbadiisii kaga hadlay sidii soomaaliya ay mudnaanta ah kuwaad u siinayso mashaariicda gargaarka degdega ah ee loo weeciyo dhanka horumarinta si dadka soomaaliyeed ay u helaan faa-iidooyin waarta sidoo kaleeto madaxweynaha ayaa madaxda caalamka ee sharxa dheer ah ka siiyey fursadaha maalgashiya ka jira soomaaliya iyo weliba siyaasadda dowladda soomaaliya sidoo kaleet waxa uu sheegay in bishii juun ee sanadkii tegay ay ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaankaba ay dalka ka bilaabeen howlgalo ay ku ciribtirayaan al-shabaab wuxuu yidhi madaxweynaha soomaaliya ciidamadeena waxay ku guulaysteen inay al-shabaab ka xoreeyaan toddobaatan magaalo oo ka tirsan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale waxauu yidhi deegaanada la xoreeyey qaarkood waxay ku yaalaan dhulka ugu qaalisan soomaaliya ayuu yidhi madaxweynaha ayaa sidoo kaleet waxa uu sheegay in deegaanadii laga xoreeyey ee dowladda ay gaarsiisay gargaar adeegyo asaasi ah iyo weliba in goobaha al-shabaab laga saaray iskuulo iyo weliba isbitaalo laga dhisay sidoo kaleeto madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay qaar ka mid ah dhinacyada mudan in la maalgasho waxaana ka mid ah beeraha kaydinta biyaha dhismaha wadooyinka iyo fursadaha kaleeto ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay magaalada london shirkaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan dhanka kaleetana salmaay haddiiaynu eegnana xulka qarankeena soomaaliya ayaa ciyaaraya ee kulan xiise badan waana wareega gurubyada mundiyaalka dunida isreebkiisii ka xulka qarankeena soomaaliya waxa uu doonaya markii ugu horeysay taariikhda inuu markaa guul ka gaaro tartankan isreebka waa markii labaad taariikhda uu ciyaarayo kulankii xulka wadanka algeria ay la ciyaareen iyo weliba kulanka ay eh, la ciyaari doonaan xulka wadanka ee eh, lagu magacaabo uganda markaad eegto xulka wadanka uganda iyo weliba soomaaliya soomaaliya way awoodi kartaa inay guul markaasi ka gaaraan waynu rajeyn doonaa xulkeena qaranka soomaaliya in guushii ugu horeeyey sanadkan ama xilligan ay ka gaaraan wadanka uganda soomaaliya waxa ay noqon doontaa markii ugu horeysa taariikhda guul gaadha ama guul ay ka gaarto koobka mundiyaalka dunida isriibkiisa iyadoona shan iyo tobankii kun ugu dambeysay uganda iyo soomaaliya wada ciyaareen saddex toban ka mid ah uganda ayay guul ka gaareen xulka qarankeena soomaaliya laakiin soomaaliya waxay rajeynaysaa kulanka ee afarta galabnimo ka dhacaya morocco in markaa uganda ay garaacdo sidoo kale soomaaliyana guushii ugu horeysay tartankan ay ka gaarto sidoo kaleeto waddankeena soomaaliya guul ayaynu wareejiin doonaa dhammaan baraha bulshada waxaa lagu daabacayaa qarankeena soomaaliya iyo weliba ciyaartooyda oo markaa diyaargarowgii ugu dambeeyay muujinaya kahor kulanka uganda ay la ciyaari doonaan galabta hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markan dhankii qorbooyinka haddii aynu ku bilaabnana dhankan qormooyinka qormada ugu horeysa cabdirashiid waxay ku bilaabanaysaa sida tan waxaa la yiraahdaa markaaad murugooto waxaad aadaa qofka kugu jecel dadka marka aad faraxsan tahayna sidoo kale waxaad aadaa qofka kugu jecel dadka nasiib ayaadse leedahay hadii labadaasi xaaladoodba aad isla qof uun aado saaxiib murug laguma sheegi karo haddii taad gasho cid kula qaada murugadu waa taad oydo oo aad weydo cid ilmada kaa tirta waa inaad argagaxdo oo aad weydo cid ku xasilisa waa in waayuhu qalbigaaga jebiyaan oo aad weydo cid kugu tiraahda anaa garabkaaga taagan saaxiib ma aan farxadda ta aad weydo cid kula wadaagta waa in aad guulaysataa oo aad aragto qof guushaada inta aad ku faraxsan tahay ka badan ku faraxsan waa inaad heer gaarto oo aad aragto siduu qof ugu faraxsan yahay maadaama uu ahaa salaankii ama jaranjaradii aad guushaasi ku kortay waa in adiga lagu wada mashquulo oo kaamiraduhu ku qabtaan oo aad aragto isagoo si walba u faraxsan xitaa haddii uu yahay kaabaha lagu joogjoogsanayo saaxiib haddii uu qofka kaaftoomi lahaa farxadda farxad in lala wadaago waxaa ka kaaftoomi lahaa kan jannada gala oo loogu bishaareeyey ee kitaabkiisa midigta laga siiyey laakiinse kama aan kaaftoomin ee markiiba wax uuu cararay dadkii uu jeclaa isaga oo ku leh ha umuqra uu kitaabiya kaalay oo kitaabkayga ila aqriya wayahay ugu dambeyntiina haddii aan eega qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sidatan cali bin abi taalib allaha ka raali noqday ayaa lagu yidhi cilmiga iyo xoolaha ayaa fiican waxa uu ku jawaabay cilmiga ayaa fiican kadib waxaa la weydiiyey sababta uu arrinkaasi u caddeeyey ama u dhahay waxa uu yidhi sababtoo ah cilmiga waa dhaxalka ambiyada balse hantida waa dhaxalka qaaruun haamaan iyo fircoon hantida adiga ayay ilaalis kaa rabtaa balse cilmiga isaga ayaa ilaalin kaa raba qofka hantida leh waxa uu leeyahay cadow fara badan balse qofka cilmiga leh waxa uu leeyahay saaxiibo badan cilmiga haddii aad bixiso wuu badanayaa balse hantida way yaraanaysaa haddii aad bixiso ninka hantiilaha ah waxaa loogu yeeraa magacyo aan wanaagsaneen sida kii baqiylkii ahaa laakiin halka qofka cilmiga leh loogu yeero magacyo wanaagsan oo lagu maamuusayo hantida waxaa laga cabsanayaa in la xado balse cilmiga taasi loogama baqo haddii aad waqtiga uu dheeraado lacagtu way dhammaataa balse cilmiga ma dhammaado ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu kasoo xiganay qormadan cabdulahi maxamed guudaana dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaan kusoo gabagabeynana nala kulantay dhegeysteyn xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye la socotaan oo idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho idin kaga imaanayo markana haddii aan ku laabanno eh, wararkii la xiriiray ee eh, magaalada khazana askar hor leh ayaa waxaa laga dilay ciidamada israa sida ay ayagaba ay qirteen ciidamada ammaanka israel waxaa war kasoo baxay lagu sheegay in la dilay laba kamid ah askartooda kuwaas oo ay ku sheegeen in da-aadoodu ay u dhexeysay labaatan ilaa iyo lix labaatan sano jir waxaana ciidamadaas la sheegay in ay ka dagaalamayeen waqooyiga magaalada khaza waxaana la dilay gelinkii dambe isniintii shalay ahayd ugu yaraan saddex boqol sideetan iyo saddex kamid ah ciidamada israel ayaa waxa ay ku dhinteen dagaalka inta uu socday iyadoona dadka ugu badan amaba askarta ugu badan ay ka dhinteen toddobadii oktoobar eanu kasoo gudubnay markaas oo garab ka tirsan kooxda xamaas ay gudaha u galeen israel halkaasina ay uga dileen askar aada u badan dhanka kalena dowladda jabaan ayaa waxaa la sheegayaa in ay raadinayso wadiiqooyin ee wadahadal kula furi karto kooxda xuutiyiinta kuwaas oo qabsaday markab ay sheegaan in laga leeyahay israael balse jabaan ay sheeganayso in shirkad iyadu ay leedahay ee markabkaasi ay maamusho amaba ay leedahay waxaana jirta in kooxda xuutiyiinta markii ay qabsadeen markabkaasi ay sheegeen in ujeedka uu yahay sidii ay israel ugu cadaadi lahaayeen in ay joojiso dagaalka ay ka wado magaalada khaza iyadoona wararka ugu dambeeyo ee kasoo baxaya ama kasoo cusboonaanaya xaalada khaza kan ugu weyn uu yahay heshiiska la filayo in ay gaaraan dhinacyada israel iyo xamaas kaas oo ay qeyb ay ka tahay heshiis xabijoojin iyo isdhaafsiga maxaabiista ay labada dhinac ay kala haystaan dhanka wararka gudaha haddii aan dib ugu soo laabanana hirshabeelle waxaa si adag u saameeyay fatahaada webiga shabeelle iyadoona deegaano badan oo maamulkaas ka mid ah aan waqti xaadirkan la yskaga kala gooshi karin in la adeegsado dooman iyo wixii ah, maahane wasiirka ganacsiga oo wasiir ku-xigeenka ganacsiga ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed yuusuf colow oo idaacadda kulmihii la hadlay waxa uu sheegay inay digniin u dirayaan dadka ganacsatada ah ee raashiinka quutul duruuriga ku qaaliyeynaya dadka shacabka aan waxba haysanin waxa uu sheegay in ay dadka ganacsatada ah ay wajahayaan xaalado adag oo ay ka mid yihiin in aysan adeegsan karin gaadiidkooda oo si dhibdhib badan ay raashiinka ay kusoo gaarsiinayaan deegaanada ay ku sugan yihiin balse taas bedelkeeda aysan ahayn in la dhibaateey ayuu yiri dadka shacabka ah wariyaheena farxaan maxamed xuseen ayuu u waramay wasiir ku-xigeenka eh, raadiyo kulmihi aada umahadsantihiin eh, runtii eh, sida la wada ogyahay guud ahaan deegaanada soomaaliya waxa ka da-ayay roobab xoogan oo miyigaan ah kuwaas oo eh, shir dabajooga ugu dacayay guud ahaan dalka soomaaliya eh, runtii saad ka warqabtaan eh, deegaanada iyo degmooyinka ee dowlada hirshabeelle waxa qayb ay ka yihiin deegaanada qaboobka iyo fatahaadaha ay saameeyeen waxaana ugu daran degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan runtii gebi ahaan degmadaasi qof muqnoola oo waa laga wada barakacay biyahana waxay yihiin kuwa si zaa'id ah magaaladaasi ugu qulqulaya runtii halkaas waxaa ku geeriyooday ilaa iyo saddex iyo toban ruux runtii dhammaan guryihii ku yaalay iyo masquulihii ku yaalay halkaasna aidhahd masquulihii ku yaalay gebi ahaanba waa ay dumeen marka waxaa gebi ahaan istaagay ganacsigii guud degmada beledweyne Eh, iyagoo dadka ay ka barakaceen eh, guryahoodii waxaa cirkii ku shareeray qiimaha eh, raashiinka runtii saameyn aada u weyn ayaa uu noo geystay fatahaadaha iyo roobabka degmada beledweyne ku habsaday sidoo kale waxaa jirta in magaalada jowhar caasimada dowladda hirshabeelle iyana ay roobab miigaan ah ay ka da-een muddo labaatan maalmood oo xiriir ah gebi ahaan waxaa go'ay ay eh, wadadaas ku xirta eh, jowhar iyo balcad eh, halkaas oo runtii rabab xoogan ay ku dayeen gawaaridina ay mari waayeen raashinka qaar ayaa magaalada jowhar waxaa lagu keenaa duuman waxaana runtii loorka briiska magaalada jowhar uu ka marayaa in ka badan konton dollar waana runtii Eh, dhibaato aad u xoogan eh, sidoo kale waxaa gebi ahaanba baaba-ay eh, dalagii ay beerteen maadaama shacabka gobolka shabeellaha dhexe ay yihiin beeraley gebi ahaan waxaa baaba oo biyii ay gooyeen oo roobabka dalagii ay dhigteen shacabka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowar iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaa cirka galay qudaarta qeybaheeda kala duwan runtii muruq Eh, maalintii waxay shaqeystaan habeenkii dabka ku shuban jiray iyagu waa kuwa eh, saameynta ugu badan ay soo gaartay eh, marka loo eego magaalooyinka jowar iyo beledweyne dhibaatada aad bay u badan tahay magaalada jowar qeybo ka mid ah, waa laga barakacay oo roobabkii ka da ayaa biyo dhigay xaafadaha biyohoorka gaar ahaan xaafada antawadaag laanta badacas waxaa halkaas saaran afar motoor oo iska kaashanayaan maamulka ee gobolka shabeelaha dhexe kan degmada jowar iyo hirshabeelle biyo halkaasna looga saarayo in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka barakacay guryahooda inta la xaqiijiyeyna hal qof oo dhimirka loogu jiro ayaa magaalada jowhar runtii ku geeriyooday roobkii ee ka da-ayay marka saameyn badan ayuu nagu yeeshay roobka iyo fasahaadaha ka da-aya guud ahaan dalka soomaaliya iyada weli la saadaalinayo in roobab kaloo xoogan ay ka dacayaan eh, guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka hirshabelle ganacsiga deegaanada maamulka hirshabelle ayaa sheegtay in guud ahaanba istaagay maciishada decerka isku sii sharartay maxaa xal ah oo dadka aad markaasi eh, ka wasiir ahaan aada la wadaagteen runtii eh, waxaan kulamo la qaadanay ganacsatada qeybaheeda kala duwan waxaan ka wada hadalnay qaabka ugu macquulsan dadkaas masaakiinta ah dalagyadiina ay ka gooyeen sababka iyo daadadka loogu gargaari lahaa ama loogu gurmo lahaa runtii ganacsatadu waxay nala qaateen sida ugu macquulsan in qiimaha ay hoos u dhigi doonaan inkastoo ay iyagu laftooda walaa xoogan ay ka muujeen ama ay dhibaato ay ka sheegteen wadooyinka ay soo mariyeen raashiinka iyadoo mararka qaarna dooman lagu keenayo halka eh, loorka briiska magaalada joor uu ku imaan jiray hal dolar hadda waxuu ku imaanayaa shan dolar marka eh, waa dareemi kartaa eh, qiimaha kortay ganacsataduna runtii waa ay nala qaateen intikraankooda ah inay hoos u dhigaan qiimaha waxaana ka codsanay in ay u gargaaraan dadka masaakiinta ah xilliyadan oo kale oo ay jiraan daadad iyo fatahaado iyo roob oo markaasi magaalooyinkii kala gooyey waxaa jirta ganacsato xiliyadan oo kale dadka sida la sheegay ka faa'iidaysto maciishada cerka geliya arrintaasi maxaa inkaga qorshaysa runtii waa xaqiiqo arintaas guud ahaan soomaaliya o dhan waa ay ka jirtaa balse ganacsatada magaalada jowar waan kala hadalnay arrintaas cidii lagu soo qabtana runtii waxay muteysan doonaan ganaax iyagoo markaas eh, loo aqoonsan doono eh, kuwa burcad ah oo dhiigmiirito ah shacabkana eh, dhibaatadooda ka faa'iidaya runtii ganacsatadu waxaan leenahay oo u sheegnay in ay yihiin dad muslim ah kitaabka qur-aanka kariimkana ganacsiga uu dhigayo qaybo kala duwan marka waan u sheegnay diintu waxay ka qabto qiimaha la iibinaya raashinka iyo iyo weliba midka ay eh, eh, keedsadeen xilligii jilaalka oo wadada marka ay furneed ay eh, xilligan ay gadayaan qiimo aada u sareeya marka intaasba diinta waxay ka qabto culamaa diin aan horgeynay runtii waa ka wada hadalnay meel fiican waa isla dhignay mar kale iyo mar kale iyo mar kalen waxaan ugu baaqayaa ganacsatadu in ay dadka masaakiinta ah ay u nuglaadaan ilaahay ay ka cabsadaan ummadda masaakiinta ana ay u dhimiriyaan oo aysan ka faa'iidin dhibaatada ee shacabka soo wajahday sidoo kale ee eh, dowlada federaalka soomaaliya iyo eh, hay-ada sodma iyana waxaan ugu baaqaynaa in eh, gargaar biniaadinimo oo degdeg ah ay la soo gaaraan guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka hirshabelle kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka ee ganacsiga ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed yuusuf culow oo u warameeyey waryaheena farxaan maxamed xuseen markan saacaddu waxa ay baaraysaa kow iyo barqanimo baraqanimo aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay dalka uga dhici karto doorasho qof iyo cod wasiirka eh, arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in dalka ay ka qabtaan amaba ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda taasoo sheegay in looga gudbiyo doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray oo ahaa qof walba inuu ku awood sheegto lacagta uu haysto sidoo kale la taliyaha madaxweynaha soomaaliya doctor cabdiraxmaan baadiyow ayaa isagana dhankiisa sheegay in dalka ay ka dhici karto doorasho qofyocoda inkastoo uu xusay inay jiraan caqabado badan kuwaas oo ay tahay in laga gudbo si loo qabto doorashada qofkii codka ah xulka qaranka soomaaliya ayaa maanta waxa uu kulankiisii labaad ee israreebka koobka adduunka uu la ciyaari doonaa dhiggiisa yuganda kulankan oo galabta dhici doona ayaa waxaa iskaga hor imaanaya xulka qaranka soomaaliya iyo kan yuganda iyagoona ugu tartamaya sidii midba midka kale uu uga adkaan lahaa si uu ugu soo baxo koobka adduunka ee soo aadan waxaa jirta in kulankan kii ka horreeyey xulka qaranka soomaaliya ay golol gaarayaan saddex iyo hal uga soo badiyeen dhigooda aljeeriya balse waxa ay rajo wanaagsan ay ka qabaan xulka qaranka soomaaliya inay ka adkaan karaan yuganda taas oo soo nooleyn karta rajadooda ku aadan usoo bixidda markii ugu horreysay koobka adduunka kooxda xamaas waxa ay weerar saf ballaaran ay ku qaaday fariisma dhowr ah oo ciidamada yuhuudda ay kaga sugan yihiin magaalada khaza duulaankan waxa uu hordhac ka yahay ka hor inta aan lagu dhawaaqayn heshiis ay ku jiraan xamaas iyo sidoo kale israa'il kaas oo ay dhici karto in saacadaha soo aadan la gaaro heshiisku waxa uu dhigayaa in dhinacyadu ay isdhaafsadaan maxaabiista iska kala hayaan xamaas waxay gacanta ku haysaa inka badan laba boqol oo israa'iiliyiin ah kuwaas ay ku soo qafaalatay dagaalkii ay ku qaaday dhanka israa'il toddobadii bishii oktoobar ee ka soo gudubnay halka sidoo kalena israa'il ay hayso boqolaal iyo kumanaan falastiiniina kuwaas oo xabsiyada uga buuxa waxaana jirta in heshiiskan uu dhigayo in carruurta iyo haweenka labada dhinac iska hayaan ay isdhaafsadaan inkastoo xamaas ay sheegayso in heshiisku uu qayb u ka yahay israa'il oo xabajoojin ku dhawaaqda dowladda jabaanna waxa ay dhankeeda ay raadinaysaa wadiiqooyin ay wadahadal kula furi karto kooxda xuutiyiinta yemen kuwaas oo gacanta ku dhigay markab ay sheegeen in ay laga leeyahay israa'il balse jabaan ay ku doodayso in shirkad waddankeeda ee eh, ka tirsan ay markabkaasi ay leedahay waxaana jabaan ay haatan ay sheegaysaa in ay raadinayso cid ka gacan siisa wadahadallada ay la gelayso kooxda xuutiyiinta si markabkaasi loo sii daayo kuwaas waa qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira barqanimada madasheeda nagala socotaan ogalna waa markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaley dalka anaa xukuma iyo dirku laysku maamulo soomaalidu ka daashaye doorashiiya madirir laysku darayaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir waxaa la yidhi darandoriya darandoriya naasnaasi dabadeed war kalamaanay qofkii danihiisa moog amase dembanaa la yidhi lo'diisaa dibi dhashee in reer yurub lagu daydiyo dimuqraadiyad lagu kadsoon siyaasadu daraja ma leh dalluun aan u qodan duulkan micnaheeda garan si gaara dalkeenna iyo soomaalida wow dilliin damaacigu waa beley xilkay wada doonayaan midkooda helaad darsada durduro wuxuu sii galaa seetiyo dabar aan lahayn siduu yahay ruux derderan balaaya daftoo la maray inuu dadka laayo oo maryaha daadjuu sigtaa ha yeeshee dowladdiiyo kursiga loo deedan yahay midkii ku dangiigsadow hays odhan danahaaga qura kaliya uundaydayee midnimo lagu diirsadayo daryeel qarannimo la'ow haddii kale dacasiqaa damiirlaawaa noqeen shisheeyaha dabaliqnow aryaadhaha madaxweyne deni hadduu yidhi doorasha dimuquraatiyo oo dadweynuhu madaxdoora soo dooraha ayaanaan qabaha eh. waa yaabaxaa lagu diidan yahay war cabdulow dimuquraadiyadda eh. nin walba leeg intuu ka tosho inuu isdoorto maaha haddaba doorasho iyo dagaal maxaa isu keenahaya war dimuquraadiyad iyo doorasho hadday daaca tahay eh. laguma dagaalamo ninkii la diidaana waa iska tagaa naw waan wallaweyna intaa muuse ma u sheegi weydeen war wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin oo ka qayb galay munaasabad lagu taageerayay gabar barasaab ka noqotay maraykanka wuxuu yidhi dimuquraadiyadda maraykanka ka dhacda ay ku soo baxday haadiya oo kalaa ka dhici doonta soomaaliya ee haloo diyaargaroobo war wasiir fiqi miy uusan ogayn dagaal shabaab iyo daadad in dadku lugaa kula jiraan warni miyow dimuqraadi aanu nahay dimuqraadi aanu nahay somalilan ka dheegi jirnay waanu socod u haytay ma noo dhaaftana waalmadayow haddaad daascanow tegaysid annagu kaama hor joognee dimuqraadiyadeeda noo da warwaaqlow maadna aadan dhakhtaraa sidaas tiri war weliba dheegi jiray ummadu ummadu way daalan ummadu ummadu way daalan inay deganaan heshiyo dimuquraadiyabay rabtaa iyo kala dambayn war waxaa kaloo la yidhi inagoo diinta dhowrayna dhaqankana daryeelayna dunidiyo casriga maanta inta danaha lagu gaadhay inagoo ku dayanayna dooro ha lagu doorto miyay taagan tahay war bashiiro waxaa kaloo la yidhi waxaa duubka xidhan karaa oo doonta wadi kara nin la doortay oo mudan waremadeeraad in waliba ku tabtay innaguna derajadaasaan duuca iyo kalsooni baan ugu sii daraynaa war doorashaya dagaal meelma wada galaan anigu haddaan deni waxaan odhan lahaa walaalayaalo way doortay uba ku dooran mayno hadday igu jawaabaan hadda xaggee dagaal ku hurhaya war bashiira waliba kaerfaday ano awal dili koro go'o magaala lawriga ka jabay boowe maa ka joogtaaniin war maahay side bashiir toban jeer buu kugu yidhi puntland arrimaheeda ayada xallisanaysa haddana inay xallisatay aa islaan ciise iyo madaxweyne deni xali saacado badan bay wada hadlayeen kadibna islaan ciisoo la hadlay odayaasha dhaqanka iyo bulshada reer garow wuxuu yidhi dagaal dhici maayo aniga madaxweynuhuna waxaan isku afgarannay magaaladan inaan wax dagaalii ka dhicin marka dadku ha isdejiyeen nabadna ku joogeen war deba waxmedow maragaha jira intaydin lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war kalemaanay war mahaysaane soomaaliya meeshaad ku ogeedeen ma joogto haye buubtay war ma somalilan baa la ixtiraafay ma waxda xaggee aadday war horta soomaaliya inay tagtay anugu waxaan ogaaday eh? markay jabuuti dayax gacmeed cirka u dirtay dalabow haddaan saaray ka warranay oon cagta cagteera ka soo degday naw war hadda cabdulla macirbixiyeen baa tahay warbow miyaanad maqlen maalindhood goortuu lahaa orgufullayaa eh? iyo qabaal mii ka dhiganaaba eh? allaylahay mardhow waa inaan dayaxa gaarnaay irma roogno dhulna ma roogno madeeyaan ka dheegi jira dayaxa guudkiisa sarayo daruuraha kala dhex qaadne cabdulow warwarka waa iga qasteen waana falantiin mana fiyoobidiine eh. taariikhda markii ugu horraysay soomaaliya eh. diyaarad ka baxday garoonka aadan cadde eh. oo aan meel kale ku hakan oo waddan kala sii marin ayaa duulimaa toosa waxay ku tagtay ingiriiska yyyaa goorma ingiriiska afgooya laga dhigay warya soomaaliya waa tabtay mayniin la haytay tabay diyaarad ahaayeena war kale maanay warkaas ka fiirsada uba waxtaa meela shidaalkama haysa sii shuban miyaa warwarka ha ku soo boodinin hanayga dhex gelinine madaxweyne xasan shiikhaa diyaaradda saarnaa barqadiioo halkaan ka baxay londonna maqhribkiiu ku tukaday wuxuuna shir guddoominayaa shir caalami ah oo looga hadlayo cunnada adduunka war madawiinada hobusbahi nimandiisreebareebeeha inay kala dardaarmi war madowa naga joog madaxweyne lafta garanaa sii fiiri la yidhi war goormaan ingiriiska madax ka naqon horta marka madaxweynuhu shir ku qabanayo war wakhtigii hore madaxweyne xasan sheekh shirar badan oo ingiriiska lagu qabtay waxaa guddoominayey ra'iisul wasaaraha ingiriiska iyo madaxweynaha kanna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ingiriiska guddoominayaa la yidhi waar walla weynay goormaa ingiriiska naga qaadeen anagaaba jaaraan ahayn warba waaqlo waa fursade xasan ingiriiskiisa maa ictiraaf weydiisata war bashiiro goosashadan ma iska daysaan annagayna wareerisay wixii ninka daala nin u diimoonaa la war dhaaf ehelkaaka lagu ursudo aryaadhaha war hee ma haysiina wasaare xamsa dooloobow dig ka yiriyaa la yidhi dooni ma qaatay warbow ninka daadku qaadee doonnidu qaaday hadda madaxweyne ku-xigeenka jubbaland weeye oo hadda muuxaad nalada sayid aadan khatarow galay war khatar ma geline dadkiisu u gurmanaya ra'iisul wasaaraha dirga allah ka dhawaaya latina war madayow madadaad sitaa dirgax dheela aryaadhaha warkaan hanaga dhex gelina waa waalan tihiine wasaaraha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland xildhibaan maxamuud sayd aadanaa soo dhoweeye daadka iyo dhibaatada ummada haysowna inuu indihiisa ku arko u tega maha kismaayo inuu sii gudbi doonana waa la sheegay gobolka gedana meelo kale inuu ka tegi doono waa la sheegay baydhabo kamida meelaha daadku qaadana inuu soo mari doono waa la sheegay haye litigobolaliskadaray baabuur dareeraw makorow aad dhihi jirtay baabuur ma soco karoo doon kaliyahaa lagu socahahaa la yidhi warkalamaana war mahaysiine dhibaatada xilliyada daadadka iyo fatahaadaha iyo oonka iyo abaaraha iyo kulaylaha soo noqnoqda waxaa sabab u ahaa layidhi isbedelka cimilada adduunka isbedelka cimilada adduunka qudheedana waxaa sabab u ahaa layidhi wadamada warshadaha waaweyn lahoqaaca faraha badan hawada ku sii daaya dhibaatada wadamadaas waaweyne abuureenna waxaa u nugulaa layidhi wadamada taagta yar sida soomaaliya oo kale waana taas waxaa anaga oonka iyo fatahaada talantaalligaa nugu baabi'inayaa inkastoo anaga nafteenu aan qayb ka nahay oo aan dhulkii nabaadguurinno oo dhirtii xaalufinayno wasiirka wasaaradda degaanka khadiija almaqsuumina waxay tidhi waddammada waaweynee dhibaatooyinka ay geystaan waa inay magdhow ka bixiyaan ummaddeennana qof kastaa waa inuu ku dadaalo inuu geed beero kuwa goynayana gacmaha laga qabto war wasiirad khadiija almaqsuumi wasaaraddii eberta ka bilowday shirar caalamiyaho ay adduunka kula xisaabtamaysa inay abaabulaysaa baa la yidhi hadda la kala teg orodse maahan war wasiir xamse la dhihi jiriyo hadda ka hor waxaa loo dhiibay wasaarad markaas la asaasay ka hortaga masiibooyinka la yidhaahdo kadibna shir jaraa'id intuu qabto wuxuu yidhi meelaan hal xafiis lahayn aa magacaabay oo kadib inta u aadamu gurigaw kiraystay kaali xafiisu sagxaddanka bilowna u ku tilaynka fadheeda fadaahay war almaqsuumada sagxadday ka bilowda haddana wasaaraddeeda wasaaradaha kuwa ugu shidan bay ku jirtaa dawlo walshantabi roorna ma'ah eh? waar walla war ma haysiine eh? baa isku dhex meeraysanaye eh? qaranka somalilan wuxuu gacanta ku dhigay hub badan oo laascaanood loo waday waaqlow jananeedi eeyohayan hagubadeena waan qaranka sirdoonkiisa indho qur-aan yuu leeyahay dowladda somalilan maxaa inuu diidan yahay eh. dadkaygu hadduu tashaday eh. maxaa loo daba socdaa war kalmaanay war mahaysiine gobolka jubbada dhexe gacanta shabaab ku jiray eh. dadkii oo dhan waa ka soo barakaceen sababtaa gurmad iyo gargaar midna uma ogola waxay haysteen hore ay u qaateen ayahee farxaanoo macal cabdallabiroola war kalluumbiyola'aan ma noolaa karee amay soo raaceen war hadda garawaaga cid uu ku gamba kara ma jirto war kalmaanay war mahaysiine waanta waxay ku beegan tahaa maalinta qaramada midoobay aqoonsatay maalinta carruurta adduunka marka waxaan la yaabanahay wadamada waaweyn ee qaramada midoobey madaxda ka ah carruurta reer falastiin carruur bini'aadan uma yaqaaniin miya war xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio gondres wuxuu yidhi maalin kasta khaso waxaa lagu xasuuqaa carruurta reer falastiin wax la aqbali karo iyo wax la qaadan karana ma ahan waxa khaso ka dhacayna hadii la sii daawado karaamada bini'aadamka ay hoos u dhigaysaa war kalemaanay war ma haysaan maalin dhoweed madaxweynaha shiinaha iyo madaxweynaha maraykankaa kulmay dabeedna markay sheekaysteen madaxweynaha maraykanku xaquul iisaamku kala hadlay madaxweynaha shiinaha kadibna madaxweynaha shiinaha jimbin waadhow la caddeeyaa layidhi beentisanyaabay warmadayba hayga dhexgelin quburo fasirta hadalkooda waxay dhaheen madaxweynaha shiinuhu wuxuu ku qoslay baa layidhi war ka dambeeya waxa qase ka dhacaya miyaad xaquuq bini'aadan ka marka anna waxaan u fasiray qosolka madaxweynaha shiinaha xaquuqdaay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi nimaad inow ku ajaara ogtahay ma la nimaad inow ku Eh. war kalamaanay war ma haysiine eh. ciidanka kumaan doosta gorgor ee ku sugan shabeellow eh. macalaa taliyahooda suulnuuge iyo koox ka mida kalamaanoo cabdikuus iyo hankoolka galmudug ka mid yihiin kalamaanay furunta ku soo qabteen ayagoo fadhi weyn meegaartay si fiicanna waa u koobiyeeyeen laakiin waxaa iigu darnaa sargaal kalamaan la hadlay oo weliba sidii hankool u gabiyey warkaasi ma liibaan lagu cad buu ahaa warwariye kuuma sheegina kumaan doos booddaan kuu sheegnay naga sug warka waxay u odhan waayeen maska ma cuntiin sidaa cuntiin war mas waa yaryahe macalaa khawaariijtay cunaane wuxuu yidhi markii aan kuluulaystay qadka kaamil u eego adinkaa ka dhex kooyee kalamaani dhegaysta kabta aan ka hadlayno kaadadkii xamarweyniya kaaraan maahan salkeede waa shabeelow korkiisoo kulayl baa ka socdee kaarabiinadiin iyo kuuryaan ma wadatiin kulmiye kulama jiiro kulmiye kaamana jiiro ee adigu ha iskurbaynin kama mana aslaa ba's ma inka dari waayen war kalamaan dagaal waa taqaan waana diriraane difaac laguma gaariyo inay dad iska tiirshaane wakaa doorka ay dheelayaan dunidu eegeehe maxay doqonta ugu sheegayaan diracyo weeyaan haye kumaandoonsa iska bareejaehe war kalemaanay war mahaysiin maxkamadda ciidamada waxaa la soo saaray eedaysanayaal khawaarijo mid ka mid ii qoys dhan qarax ku laayey eedaysanaha labaada qof dumara ahaydna waa qarinaysoo gabaaday u ahayd baa layidhi markii loogu tagana waxay tihi habaryar baan u ahay kadib markii maxkamadda la hor keenana waysaqoo waayeen amiir jilib shoogaanay isku xidhaa layidhi oo labadooda hore isuma aqoonin hadda wiilkii iyo habaryartiisii guriga isla deganaayo sharcidarrada ku wada noolaa shirqoolka dadkalan wada maleegayey midba midka kale magac bilaashuu u yaqaanay war magacyadu waa xararkii mataqaanide waar shuurta iskaga xaragooda marka war kalemaanay war mahaysana boosaaso waxaa lagu qabtaa la yidhi qaraxyo daacish ay u diyaarisay goobo ganacsi in lagu qarxiyo war mabaadiyay u diideen ma tukaamaa gaaloobay oo ganacsigu ma ridoobaa war ariyaaba ridda loo laayay maalaab baa loo daahayaa war cabdikuusoo halganku dhabka yahay oo furunta ka haysay wuxuu yidhi hanti qabadaaha qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kay qalloola tahayo wayno qori afkiiyo ololad lululay waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo soo marmari jiray raguna seexan jiray meel saaxiib miyaa nahay saddex soo kuguma qabin saqda dhexe miyaa dumar suuqa soo marmari jiray raguna siixan jiray meel tan loo rabaye waa wareey oo sida tan loo rabaye yaabayey guurkiisaa tan loo rabay tan loo rogayey waa wareey oo sida tan loo rogayey yaabaye guurkiisaa tan loo rogay allaxayowna sama bxwaduni sirkacanu akhiru sabane allaxayowna sama bixi jejin anigana wakhtiga adna saxan soo meel hale ilayn sidan kugu maaxan karaay haysejin anigana wakhtiga adna saxan soo meel hale ohay sidan kugu maaxan karaay xidhiidhaan saakana waxaa xigay inaysun qameeraan raggana ay saluushaan suuti la odhan jiray dumar wasariigitaan saakana waxaa xigay inaysun qameeraan raggana ay saluushaan xanada xana waxa kacay subaxdii ku aragtaba berri bayd saaxiib ku leedahay sanadaxana waxa dhacay subaxdii ku aragtaba berri bayd saaxiib ku leedahay jin anigano wakhtiga aadna saxanso meel dhale oh, waxay sidan kugu maaxayn karay jin anigana wakhtiga aadna saxanso meel dhale ilayn sidan kugu maaxayn karay waxay oh, sidan kugu maaxayn bal hogso sidan kuguma hayn karaay